الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى أي بني اسمع وصايا جمعت xikaman khusisat biha khayru lmilal khusa biha khayru lmilal ay bunaya wiilkeygiiyo ismac dhagayso wasaayaa dardaaran iyo naseexooyin jamacad kulmisatay xikaman xikmooyin xikmooyinkaasoo khusad lagu khasisay bihaa xikmooyinkaas khayrulmilal milalka iyo diimaha diinta ugu kheyr badneed lagu khasisay musanifka wuxuu wadaa masaaixdiibu hadda toos u bilaabay qaar ka midana waaban soo maray oo macaasidii iyo in laga fogaado wixii dunuubahoo kala duwaneed ama ha ahaato aqaanida iyo heesaha iyo waxyaalaha loo isticmaalay alaatu lahwiga la yiraahdo iyo indhaha oo la leebo oo laga laabo waxyaalaha aan banaaneyn weli waa wadaa wuxuu yihi ay bunaya wiilkaygiiow in qofka wuu dhihi karaa ilmahuna dhalin yaa bunay wuu dhihi karaa nabigeena sala allahu aleyh wasalam anas bin bu wuxuu ku dhihi jiray yaa bunay wiilkeygiiba buu ku dhihi jiray marka min baab qofka kaa weyn inuu raxmad iyo ixtiraam u muujiyo o yaa bunay adigana qofka kaa weyn aad tirahda yaa cama oo kale dhib ma leh ay bunaya wiilkeega ismac dhagayso wasaayaa jamcu wasiya hadda waxaa loola jeedaa nasaaix nasaaix dhegayso jamacad kulmise xikaman xikmooyin ma aha wasiyo iska mujarad oo xikmad la-aan ahe waa wasiyo iyo dardaaran xikmad ku salaysan oo wax walbaba meeshii loo baahnaa in la dhigo uu munaasibka ku ahaa ayay ku saabsan tahay haddii lagu yihahdo xumaanta ka fogow xikmadda ka weyn maxay tahay haddii lagu yihahdo cilmiga baro xikmada ka weyn maxay tahay marka xikaman khusad lagu khasiisay biha xikamta khayrulmilal a ah, yani ummadaha ummadda ugu khayr badneed iyo milada milooyinka milada ugu khayr badneed milooyinka milada ugu khayr badneed millat lislaam wey nabi maxamed alayh salaam miladii loo soo dhiibay si gaar ah iyo ummadiisa oo u khayr badan taas ayaa ugu khayr badan marka xikamtii ay shareecadeenna iyo diinteennu ay noogu dardaarantay ee noogu naseexaysay oo khayrulmilala lagu sheegay xikmooyinkaasi iga dhegaysa buu ku leeyahay waa bilaabay wuxuu ku yidhi udlub ilcilma cilmiga dalab cilmiga waa cilmu shariica cilmu lkitaabi wasunna ayaa loola jeedaa cilmiga baro oo akhriso liana alcilma bitacalum cilmigu waa barasho cilmigu waa barasho walxilmu bitaxallum marka cilmiga waxay lagu bixiyaa waqti oo loo rixleeyaa oo loo rartaa qofkii rixleeya unbaa loo soo rixleen yani man raxala ruxila ileyh cilmi qofkii ku sabraa oo waqti ku bixiya oo ay lugihiisa u daalaan ninka qofkaa unbaa isagana hadhow wax laga baran oo loo soo rixleyn waxay dhahaan atcib qadamaaka atcib qadamaaka bilcilmi fain atcabtahumaa qadama labadaada lugood iyo gumadahaada dhib waxbarashada iyo cilmiga ku dhib haddaad ku dhibto qadamaa way hormarayaan way hormarayaan yani saasay culimadu yidhaahdaan udlib alcilma alcilmu sharci ayaa loo jeedaa markii cilmi laga hadlo laiska idlaaqo kaas ku dhacayaan alimaam ibnu lqayim raximah llah waa kii dhihi jiray alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani cilmigu waa qaala allahu qaala rasuulu ullahi qaala asaxaaba waa kuwii sharxay ah oo nabiga ka qaatay alayhi salaatu wasalaam ayib udlib alcilma cilmiga dalab walaa taksal ha wahsanin hadi aafatu alintikaasa can alcilm cilmiga sababta dadku ay oga dibdhaceen wax loo baran waaye aafada ku daahan dad hortaagan waa tan kasal wahsi cajis nacam nashaadari qofkii oo iska wahsanaya cilmiga inuu barto wallahi waa ficnaan laheede laakiin qoraxdaa kulol haye ya man dalaba alculaa sahra qofkii meel fararabo inuu waqti kusoo jeedo waqti ku bixiyo sheega nafiiska ana nafta oo loo huro uma lagu helaa marka walaa tagsal cajiska iyo kasalka iska ilaali culimadoo dhan wasayadaas iska dhacsan yihiin waana tii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam tii nabiga uu noo dardaarmay weeyaan markuu ka hadlaya wuxuu yihi almuminu alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almumin daciif wafi kuli khayr wafi kullin khayr ixris calaa maa yanfacuka wastacin billahi walaa tacjiz a ah, wain faataka shay hadduu ku dhaafa shay maad leedahay falaa taqul low faina low taftaxu camal shaydaan low waxba ma tarayso yaa leyta maxasaa u yeeli maxasaa u yeeli waay maxasaa u yeeli waay marka udlub alcilma walaa tagsal famaa abcada alkhayra khayr maxaa ka fog calaa ahli lkasal kasalka kuwa saaxiibka iyo wahsiga maxaa khayr ka fog yahay maxaa khayr ka fog yahay ya maxaa khayr ka fog yahay qofka dadka wahsanaya cibaadadaad ka wahsatay salaadaad ka wahsatay qiraat qur-aankaad ka wahsatay waxbarashadaad ka wahsatay meeshaa khayr ma yaalo khayr ma yaalo ahlulkasal wax ka fog khayr ooga fog ma jirta buu lehay waxtafil ihtimaam sii bilfiqhi fiqiga fi diini diinta la fahmo walaa tashil walaa tashghil ha mashquulin canhu cilmiga barashadiisa ha kaga mashquulin bimaalin bitaxsiili maalin xoolo iyo wakhawal khadam iyo dadkuu khidmeeyey iyo cadaayaad iyo waxaa barashada ha kaga mashquulin buu ku lehay ah intaad tidhaahdo cilmigii oo socda iyo diintii oo barashadeedii iyo fursadeedii ku banaan tahay iyo waxaa isqabtay maal iyo xoolo a ah, maanta xoolo dhumay baan aaday cashirkaas ugu dhaafay ya cashirkaas dhegeyso kadib ka daba tag waxaa laga yaaba meel gaabmu ilalaha ka asiisiyaba raadkiiba inuu ku baxaa laga yaabaa birbirsidii waxaad akrisataba birbirsa maganaysa birbirsidii waxaad akrisataba allahuma nuuru bi akrin jira soma mathalu nuurihi kamishkaat dayib marka waa kii u dhihi jiray saxaabiga jaliilka nabiga alayh salaam oo saxaabadiisa cilmi u akrinayo haddii aad moodayso kaana calaa ruusi mawdayr madaxooda aad moodo shibir inu saaran yahay oo wax dhaqaaqi jirin oo saxaabi u dhegeysanayo darsigii akhrisaa dhegeysanayo yaa waxuu maqlay wuxuu laleeyahay hebelow albara albara bnu caazib radi allahu canhu yaa baraa naaqatuka qad dahabad raaxad hashaadii fakatay harigii furatay markaasa ka daba orday buu yiri fara'aytuha wahiya yaqdacuha asaraab iyadoo waxaan arkdhaan dabagaalihii uu dhexdaanada u dhex marayba oo bedhbedhbedhbedh ba kasiileeda markaasuu marka dambe ka shalaayo wuxuu leeyahay maxaa iskaga dayn waaye ad dhuntee cilmigii dhaafay markii dambe iyo wixii dhaafay hata xaggee laga heli ya xaggee laga heli waaye sidii loo hela way adag tahay wax mar hadduu ku dhaafo oo fursad ku dhaafto fursaddaasi qad laa tamuruk inay mar kale kusoo marin ba laga yaaba alfuras marka maal iyo khawal khawalka waxaa la dhahaa wax ilahay kusiiy o dhan waa la dhahaa laakiin khadamka iyo khaatimka loo isticmaala markii nabiga alay slam u dhihi jiray ikhwaanukum khawalukum jacalahum allahu taxta aydiikum khawaanukum khawalukum ikhwaanukum jacalahum allahu taxta aydiikum yani khawalukum khadamakum dadka khaadimiinta inii khidmeeyey shaqaalaha ini ah iyo addoomaha iyo waa walaalihiin oo ilahay gacantiina hoosteeda u dhigay oo ilaahay uu inaga hoosmariyey ee qofkii ilaahay walaalkii uu khaadima uga dhigo wuxuu cunaya ha wuxuu xidhanaya ha siiyo oo wuxuuna kari karinaya kuma shaqaynin oo kii dhihi jir slam marka khawalkaasa la yihahda waxtafil bilfiqhi waxaan soo marray laa laa taxtafil bilhaada naagta iyo haweenka iyo waxaa iyo ha koolkoolinin oo ihtimaam badan ha siinin dheer ha ku bixinin oo yaan soo marray wixii in lagu ixtifaalo ay mudnay waa kan ixtafil bilfiqhi fi diin diinta barashadeedaa mudan in loo ixtifaalo loo xafladaysto ihtimaam la siiyo inaayo iyo maaratay wanaag loo huro ixtafil nacam alfiqhu fi اdiin lanna alfiqhu fi اdiin khayr baa lagu helaa la-aantiisana khayr daraa lagu helaa man yuriid اllahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin weeyaan alfiqhu fi اdiin bal ee alfiqhu fi اdiin huwa qasiim اljihaad qasiim shay wa qismu shay baa kala jira laba shay oo maaratay eh, shay shay ka farcamayo qismi maa la dhihi laakiin hadduu shay shay kasoo horjeedo la garab dhigaba isgarab saa lasoo garab dhigo qasiim baa la yihahda ilahi wuxuu yihi wama kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa soo maarta nafrigu waa jihaadkii falowlaa nafara min kuli firqatin minhum daa'ifa soo maarta liyatafaqahuu fi diini waliyundiruu qawmam idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruu marka alfiqhu fi diin iyo aljihaad fi sabiili llah baa lasgarab dhigay lasgarab dhigay fiqhu fi diin waa waxa lagaga baxo fiqhi fi diin aldalaal walgadab dalaal in qofka u dhumo cilmilaan la dhumo ayaa lagaga badbaadaa fiqhi fi diin haddaad ku anfashana algadab caradii baa laga badbaadaa hayr almaqduubi calayhim wala daaliin labadaas waxaa lagaga baxaa alcilmu naafic ayaa laga badbaadaa wahjur haajir annawma hurdaad haajir waxasilhu cilmiga dalab oo raadi xasilhu cilmiga raadso oo cilmi gacanta ku dhig faman yacrif almatluuba qofkii madluubka iyo waxaa la raadinaya qiimaha iyo qadarka uu leeyahay aqoonsadaa yaxqir wuxuu xaqiri maa badala wuxuu bixiyey waxaad raadin qiimaha waxaad raadinaysa markaad garanayso waxa kaa baxay markaasaad garanaysa wuxuu yahay waktiga aad bixisay iyo bal waxaa isgarab dhigtaa cilmiga iyo fiqihu fi diin bal isgarab dhig wax qiimale wax isku dhig maaha wax isku dhow maaha a wax isku dhow ma aha marka wahjurnormal bu kule hurdada ka hajir hurdadao dhan lama lama jeedo waxaa laga hadlayaa hurdada camiiqa ah fuduuliga ah dhinaca uu ku xanuuni saad u jiifto madaxa uu ku xanuuni saa u jiifto dhiig madaxa ku shubaayo adigaba aad ku jiran oo ku xanuunsan wakti badan kaa istiqraaqaysa waxbarashadaad aad oga daahayso cibaadadii aad oga daahayso hada huwa nawm madmuum midka madmuumka la caayo wey waa midka markaa waxaa la rabaa icda linafsika raaxa qisdan min raaxa qaybtaada naftaada qayb bay kugu leedahay raaxa laakiin nabiga alay slam dhihi jiray ina lijasdika calayka xaqan xaq bay kugu leedahay nabig alay slam wuxuu dhihi jiray eh, anuumu wa aquum asuumu wa ufdir waatazawaju nisa faman raqiba can sunati falaysa minii waana saaxan waana toosi waan soomi waana furi haweenkan guursan ninkii sunadeeda khilaafana waa igamid maaha falaysa minii marka taa lama diidana waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan hurdadaada yaynan kaa qaadin dadanimada yaynan kaa qaadin keyrkaa yana kaa reebin midii lagu ammaanay dadkii wanaagsanaa ilaahay uu yiri kanuu qaliila min alleyli maa yajacuun baa la rabaa wakti raaxayso inta kalena ku bixi danahaadi iyo horumarkaadi ku bixi tatajaafa junuubuhum can lmadaajic ayaa la yidhi dadkii wanagsan marki laga hadlayo ilaahay uu yiri falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahu min qurati acyun jirkooda iyo waxaa kala fog gobashooda kala fog marka hurdada iyada ah waa inay tahay wax xakamaysan oo wax leh oo wati waktiga la saaxanayo iyo waktiga munaasabka aan ahayn iyo hurdada ka kaa qaadayso wixii wanaaga aad uga harayso waxaasoo dhan baa madmuuma la caayay wahjuru nawma hurdada ka haajir iskaga tag hurdada maarata annawm waxaa loo jeedaa hurdada aan ficnayn badan wey waxasilhu cilmigii marka maa markaad hurdada aadaysa inaad soo jeed kale iyo mashquul kale iyo wax kaloo aad fiirisay iyo wax kaloo daawata iyo waxyaalo kaloo macno lahayn oo qiimo lahayn haddana waqti ku bixiso qiila waqaali aad ku bixiso maahee waxasilhu meeshiisa cilmiga geli alimaam albuhaari wuxuu baabaystay baabu asamir fi lcilm cilmiga oo lgu lagu soo caweeyo bacda alcishaa nabiga muxuu yihi nabiga alay slaam wuxuu nacay yukrahu annowma qabla alcishaa walxadiid bacdaha intaan cishaha la tukan inaad saaxato waa karaahiyo markii la tukado kadib in la sheekeeyana waa nacay lakiin maxaa laga soo reebay sheekada cilmiga ku salaysan mudaakara cilmiya in wax laisweydiiyo oo masaa'il laga wada hadlo oo masaa'il laga sheekaysto ya taas way midda aan dhibaatada leheen la ogolyahay bacd saxaaba cumar bin khadaab u yimid markaas cishaa kadib markaasu wuxuu yidhi caawa waxaan rabaa inaan sheekaysano cishaa kadib adaan sheekaysano markaasuu wuxuu yidhi cilmi baan ka sheekaysanayna markaasuu yidhi soo fadhiiso say u fadhiyeen ba waaga ugu beriyey ee masaa'il cilmiya laisku dhaafsanaya hal aayada de waxaa weeyaan maaha ayagu wacooda innaga waxaa badan xuruufteenna way badan laakiin xikmadeenaa yar kitaabka waagan kana waagan kana waagan kana waagan adigu hal aayad baa laisdul istaagaya hal aayada yaa laga yaabaa in fahamkeeda iyo macnaheeda iyo tadaburkeeda iyo dhuxaansiga la dhuxaansan ayaa wati dher lagu qaadanaya waqti dher lagu qaadanaya saasay salafku ahaan jireen oo ay cilmiga ay mudaakarayn jireen marka lagala sheekeynayo shaafici iyo axmed bin xambal oo isku imaaday oo mudaakara cilmiya isdhaafsanaya dayib waxtafil bilfiqhi fi ddiin wahjuru nawma waxasiluu faman yacrif ilmatluub waa ka marka qofkii aqoonsadaa waxa maqsuudkeed la dalbayo la raadinayo aqoonsadaa wuxuu yahay qiimaha uu leeyahay yaxqir wuxuu xaqiri maa badala wuxuu bixiyey a waxaad bixinaysee waqti iyo naf iyo nafiisa bal waxaad garab dhigtaa waxa aad dalbaysa ay raadinayso iskuma dhowey laa taqul hadhihin qad dahabat way tagtay arbaabuhu cilmiga raggiisii iyo dadkii uu ehelka ahaa hadhihin hor annaga ma raggaas ka sheekeynaysa oo kalaan nahay ma dadkaasaan gaari karaa ma meeshaasaan maanta gaari karaa hadhihin weli fursada way taagan tahay kuwa ambiyana mayna ahayn mucjizana may ahayn waxaase waxay ahayd dadaal iyo ijtihaad ayay ahayn dadka salafka wax laga sheekeynayo salafka marki laga sheekeynayo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam waa loo waxyooday wa maca dalika nabiga alay salam waxaa laleeyahay sii raadi cilmigii oo ilaahay bari waqul rabbi zidni cilma kuwii kalena dadaal bay ku heleen ee waxyi may ahayn marka wuxuu leeyahay laa taqul qad dahabad arbaabuhu way tageen cilmiga arbaabtiis dadkiisii kullu man saara buu ku leeyahy qof allaale qofkii socdaa cala darbi wadada ku socda wasala wuu gaari tabti kuwa ay ahaayeen ayaa suuragal inaad inaad hesho walidaalika way badan yihiin a'imada markii laga hadlaayo adiguba fiiri ibn cabaas cabdullahi bn cabaas bin cabdilmudarib saxaabada ka hadal raggii saxaabada wax ka bartay asaga waxaa lagu magacaabay xabru lumma asagii baa waxaa lagu magacaabay tarjumaan alqur'aan ayaa lagu magacaabay ya markaad aragto eh, taabiciintii waxaad maqlaysaa fuqahaa sabca fi casri taabiciin aimadii hadda alimaam albukhaari away away mashaaikhdiisi isagii mashaaikhdiisi iskuma dhowo ya ma dhihin culimadeedii iyo waxyale ma gaari kara mu dhihin wuu dadaalay markaasu wuxuu noqday aclam aclam minhum intaasoo xadiisu jamciyey intaasoo saanidu aruuriyey intaaso fiqigu isku keenay ya kaa cilmigiisi kaa cilmigiisi kaa cilmigiisi isku keenay markaasa cilmigi oo dhan ayuu isaga ka cilmi ya waxaad maqlaysaa Eh, amadii waaweyneed hadee shekh islam ibnu taymiya ad maqlaysaa alimaam shaafici baad maqlaysaa raggaa la sheegayo culumay lahaayeen culumay lahaayeen marka arbaabtiisi baa tegay intay dheer iskamen fadhiisanine iyaguna way dadaaleen markaase waxay noqdeen kuwa kaba cilmi badanba kullu man saara qof allaala qofkii socdaa cala darbi darbi waxaa la yihahdaa albaabka weyn waa la yihahdaa wadada waa la yidhaahda jidka weyn afyaxa ninkii wadada wada qaada wasala wuu gaari adu jidka hadaad ka leexana wadada ku socota waxaad maalinba tallaabo aad qaadaba meesha waad gaaraysaa ya nin baa oday ah baa loo sheegay wuxuu yidhi eh, waan lugeynayna waan lugeynayna oday da-na u ahaa marka nin socod gaaban buu ka sheekeynaya wuxuu yidhi nin socod gaaban baa lagu yidhi waa socod gaabanta a ah, meella ma gaarsid ani mi ahaa bal fiiriyo geedkaa waxa ku dhaca geedkaa soo baxay waxaa ku dhaca fiiriya geedkaas a ah, wuxuu ka tir watir watir watir watir geedkii walaalbu ka maray soo maartid geedkii gadaalbiga maray ya marka waxaa weye kula man saara cala darbi wasal marka subaxiyo sadar bay dhihi jireen culimada hore mogta subaxiyo sadar subax baa badan maalin walba had xaraf haddaad qorato ama shay ama aad laqmaysato maalin dambe wa isgaari kitaab maalinba kitab baa labilaab dhamaan marka dambe gurigaada waxaad arkada maktabad samaystayba maktabad baaba ku igtamarad laka maktaba maktabad baad heshayba kulu man saara cala darbi wasal socdun baa laga rabaa iyo dadaal iyo dhaqdhaqaaq iyo iskuday day unbaa laga rabaa fi isdiyaadi alcilmi cilmiga siyaadsashadiisu irqaamu alcida cadowa dullayntiisi weeye wa jamaalu lcilmi cilmiga quruxdiisuna islaaxu lcamal camalku la hagaajiyo wey yaa laha min nasiixa soo ma nasiixadan qiimahay leedahay isdiyaad lcilmi irqaamu lcibda cilmiga barashadaad baranayso cadowgaadu waa waa duloobaya cadowgaadu waa waa ka naxaya adawaadi waa sanboorinaysaa sanboorinaysaa waxaa ilahay laga maangalaa shamalat lacdaa in cadowaada uu kugu farxo intay dhibaato kugu dhacdo ayaa ilahay laga maangalaa laakiin cadowaada inuu kaa naxo waa loo baahan yahy soo ma cadawaada inuu kaa naxo dood mar walba adi aad ka horayso qiimo leedahay hadduu asaga kuxasta asaga xanuunka hayaa laakiin inuu adiga dhibaato intay kugu dhacdo uu asaga marata kugu qoslo kugu farxo taasaa maaratay ilahay laga maangalaa allahuma ini nacuudu bika min jahdi اlbala daraki shaqa oo shamaatati alacdaa shamaatati alacdaa cadowga inuu ugu farxo ilaahu kaa maangelaya la dhaha haddii cadowgaada asaga uu kaa naxo macnaheedu waxa wey adigu waad guulaysatay waad fakatay dabcan cadowgaada wuu kaa nixi maxaa nicmadu cilmigu waa nicma nabigana muxuu yihi calayhi salaam kullu nicmatin maxsuud nicmo walbaba waa la xasdaabiyo nabig sala alla alay slam nicmo kasta waa laguu xasti caafimaadkaa laguu xasti waxbarashadaa laguu xasti ah, waxaaso dhan waxaa weeyaan xasad bay xasad bay wixii aad qarin karin ma qarin karti waxaad qarin kartana qari laa taqul hadhihin fi isdiyaadi ilcilmi ku celiyo irqaamu lcidaaba ku sugan cadowaadi xadiiska wuxuu ahaa istaciinuu calaa injaaxi alxawaaiji bilkitmaan fain lakuna linicmati maxsuud nicmo kastaba waa la xasdaaya qarsada nicmadiina wey wa jamaalu lcilmi cilmiga quruxdiisu maxay tahay islaax bilcamal oka hatafa alcilmu bilcamal cilmigu wuxuu dhawaaqay camal haddii lagu camal falo waa kuu baaqi noqon haddii kale waa kaa guuraya waa kaa guuraya waxay dhaheen cilmun bilaa camalin kashajari bilaa thamar cilmi aan camal fal lahayn waa geed midho aan lahayn geed aad isleheed babaya kaaga soo baxo oo cambaha kaaga soo baxo oo taa tabacday aan midho ka soo bixin ka waran saasoo kale wey cilmi aan camal camalfal lahayn cilmiga waxaa lagu dabraa lagu ilaaliyaa ku dhaqanka iyo camalfalka iyo naftaada inaad ku ilaaliso kaasaa yaa lagu talagalay lakin hadda weel dabadda le qofka u noqdo cilmigiisa baraka ma yeelanayo waa ilahi laga maangala wey subxana wa tacaala cilmu laa yanfac wa jamaalu lcilmi islaaxu lcamal camalkii oo la hagaajiyo marka musanifku wuxuu aada noogu booriyey abjaadan dambe oo wasaayaadkiisa ah cilmiga barashadiisa inaan laga hasanin in cilmiga ihtimaam la ixtifaalo u dadaalo in hujrada hudada faraha badan laiska ilaaliyo ood kaga harayso waxbarashada iyo diinta in aadan dhihin aniga waxaa ma gaarayo oo aadan quusanin in cilmiga aada siyaasato ood ku camal fasho waxaasoo dhanba biqadri lkadi tuktasabu اlmacaali waman طalba اlculaa sahra layaali waman rama اlculaa min gayri kadin adaaca اlcumra fi طalb اlmuxaali taruumu اlciza ثuma tanaamu leyla yaquusu اlbaxra min طalb layaali ninka raba jawharta yaquus اlbaxr min طalb layaali jawharta ninka rabo baduu geli kasoo saaran ayib waa nasexa aad u qiimo badan raggan hadda sharxayana cilmi badan iyo faa'ido badan iyo adilo badan iyo athar badan ninki heri karaa isku isku daray inuu isha mariyo jamil ilmaluuba jamil jamil almandaqa dheh jamil qurxi almantiqa iyo nutqa nudqiga iyo carabka waxaad ku qurxisaa waxaad ku hadlayso binaxwi naxwada ku qurxi cilmiga cilmu naxwi la yihahdo nudqiga iyo carabka ku toosi faman yuxram qofkii laga xarimo alicraaba craabta fi nudqi nudqigiisa iyo waxa ku dhawaaqay inuu ciraabo qofkii laga hoojiyo ikhtabal waa isku darmanaya alkhabal khabal waxaa la yihahda qofka aan waxba garanayn isku dardarmaday waxba kala saari karin baa khabal la dhahaa marka hadda wuxuu ka hadlayaa ikhtabalshaas waxaa dhaha qof wuxuu noqonayaa aan isku kalsooneen mutaradid ah ma kordhabi ma hoosdhabi ma godi yuu isku hayaa xarafku ku dhawaaq dhahba xarafku ku dhawaaq dhaha wuxuu leeya abawey ma kordhabanta ma hoos dhabanta ma taasuu dhahaya naxweleyna haddee dhegtaa u taaganoo waxay shaqadoodaba waxa weeyaan inay ay maaragtay hawshaas ay mutaabaceeyaan oo waxba hoos dhabay waxba ugoday waxaasay ku mashquulaan marka carabkaada waxaad ku toosin kartaa naxwada cilmu naxw waa cilmu muhima waa cilmu lwasaa'il cilmu laalaad baa la yihahdaa qur-aanka iyo sunadana lama fahmaayo haddaan naxwo la fahmin marka waxay noqonaysaa waajib in la barto naxwada lianna maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib wixii aan waajibkii la gaaraynin in lala imaado mooyaane waajib buu noqonaya waxaan soo marray wasaa'il lumuuri kalmaqaasidi faxkum bihada alxukmi lizawaaidi soo soo maan soo marin marka waxaa weeyaan cilmu lwasaa'il hadduu wasiilada ay ku gaarsiinayso shay waajiba waajib ay noqonaysaa marka jamil almantiqa mantiqan maanta maaha cilmigii cilmu mantiqaha culimmadu ay intooda badan diidan yihiin kiisa yunaaniga ahee falsafada ahee ilaahiyaadka kaa waaba la diidan yahay kan kalena in badan oo jumhuurtaha diidan qaarna waxay leeyihiin waxba meehe qareexada ayuu hagaajiyaa iyo fahamka dayib marka hadda mandiqan bimacnaa nudqi baa la wadaa nudqigaada iyo dhawaqaada iyo lafdigaada waxaad ku ilaalisaa ad ku qurxisaa binaxwi cilmi naxw ku ilaali saaad u garato caamil iyo macmuul ood marfuuc iyo mansuub iyo maqfuud iyo majruur iyo majzuub iyo ku garato maala yastarif iyo munsarif aad u kala garato waxa maaragtay cawaamisha aad ku fahmi laheyd baa loo baahanya oo taayu tagyir awaakib ah, alkelim bاkhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan wa taqdiiran waxa cawaamisha ka koreysa sheega caamilkii macmuulka waanad garanayso sheegan xarafkan asaga isbedelka ku dhacaayo waxbaa ka dambeeyey waxbaa kor ka soo galay markaasaa kolaa la kordhabi kolaa la hoosdhabi kolaa la waxay marka ama waxaa ha muuqdo ama ma ahaado muqadar ha ahaadee marka dhaxwada in la fiiriyo oo la dib loo muraajaceeyo oo la akhristo oo alaqal bal in aad xoogo carabkaada ku toosiso hadaadan saaxib alkitaab kitaa kitaabkiisa uu alifay naxwada waxaa la yihahdaa alkitaab magacaasa la dhahaabo kita kitaabka u alifay alkitaab magaciisa ka ayib yuxramu man faman yuxram qofkii laga xarimo alicraaba craabta craabta waxaa weeyaan caamilkii iyo wixii aad weeyaan naxwadii ood carabkaada laxniga ka ilaalisee fi nudqi qofkii laga hojiya ikhtabala a ikhtibala ay taradada saara kalkhalal qof isku dardarmado noqonaya wandimi shicra shicirkana nadmi oo tax walaazim laazim buu kuleeya sheekhu madhabi aniga madhabkeega dariiqadeeda laazim ku saabsan fi iraaxi rifdi cadiyada tuurideeda laa tabqi dalbin annixal siismo hada wuxuu kuleeyahy markaad naxwadii barato shicirkana ayagana baro ana shicirku kiisa wanaagsan aada faham badan buu ku keeni mala ka badan oo malaka luqawiyaas ka faa'iidi xikam fara badan buu xumbaarsan yahay macaani badan buu xumbaarsan yahay xikmu leeyahay ina min ashicri laxikma buu nabiga alay slam yiri shicirku waxaa kamida qaar kamida xikmo weeyaan alimaamu albayhaqi raximah llah wuxuu yiri ashicru kalkalaam alcaadi ashicru kalkalaami alcaadi xasanahu xasan waqabiixuhu qabiix shicirku waa sida hadalka kale o kale hadalka kale xikmana waa leeyahay xikmalaan waa midkaa wanaagsana shicirka in la barto waa fiican yahay waa baratay oo culum dhan oodan sida kale ku xifdiseen hadduu shicir yahay oo nadmi yahay oo sida kitaabkan oo kale xifdigiis waa sahlan yahy waa fudud markaad xifdiseen maxaa ka imaani jubal min alfawaa'id inuu fii jucbati ka ahaado intaasoo faa'idaa jeebkaada inay ku jiraan hadda markaan ka hadalay maxaa nidhi beytkaa sheegnay soo mayna qaadin solamada akrinin sidaa weeyaan marka haddaan la xifdin maxaa la sheegi lahaa haddaan la xifdin waxba lama sheegin laa tastadic tastashid shay-an waxba soo dalishan kartid marka wuxuu leey wandimi shicra shicirka ku dadaal oo nadmi nadmi yani tax oo sida mxuu ahaa kalciqdi lmanduum sidii kuu la taxay ama mxuu ahaa tusbax la taxay oo kale baa lagu tilmaamaya shicirki waa manduum wey wax taxan qaafiye leh wawsaan leh in la ilaali ay tahay macnihiisi iyo alfaadiisaba xikamna ay xumbaarsan tahay weeyaan laakiin hadduu yahay shicir xun wax lagu caayo huluwi iyo wax maarata aan wanaagsaneyn lagu sameeyo oo ilaahay keyrkii lagu dhawaaqo waxaaskasa wuxuu noqonayaa xaraam buu noqonaya bal eh, shirki buu marka qaarkood kugaarsin karaa shirki kugaarsin karaa haddii uu aad qur-aankii iyo sunadii oga tagto shicirkii iyo gabaygii un aad shaqa ka dhigatona ayaduna sidoo kale waxaa ku dhaantow nabiga alay slam kama fi saxiix الbukhaari lian ymtali axadukum jawfa axadukum qayxan yarih fi saxiix muslim yarih yarih macnaa yufsidhu khayru min an yamtaliya jawfahu shicran a ah inuu calooshiisa qofka ay qeex iyo malax ka buuxsanto yaa u dhaanto inuu shicir ka buuxiyo marka waa shicirka dee waajibaadkii iyo xuquuqdii kale o dhan aad kaga tagtay oo cilmigii shareecadii kaga tagtay oo quraan iyo sunna kaga tagtay odaad rabto de dadka qaar baa waxay ku mamananayaan inay uun naxwada iyo sarfiga iyo carabiyada intay bartay bay haddana ku celcelinayaan maantana iyada baa lawadwadi ujeedadii lalahaa ee ahaa qaayada qur-aanka in lagu bartana tafsiirka qur-anka ayaa fadhiga ayu akhrisan marka maysid tafsiir ma akhrisanayaan xadiidna ma akhrisanayan lakin markay imaato naxwo Ah, buu le budaya taas marka waa nooc mufsa weeyaan lama ogolo nooca asaga ah qofka gelayo wasaaishiibu iyo wuxuu kala fahmi waaya haayaadkii bu kala fahmi waaya ayib taa markaa ma aha wadimi shicra shicirka nadmi oo tah walaazim madhabi laakiin markaa shicirka qaadanaysa kuleeyahay <clears throat> ha noqonin shucarada mutazalifiinta ah mutamaliqiinta ah ee madaxda iyo intay u gabyaan oo u shacraan oo kambeynka gabaygoodii shicirkooda lagu gale saa lacagta lagu sii ha noqonin baalka nahda ha ka qaadin xikmada ha ka qaadin macnihii uu lahaa ha ka qaadin shicirka muxuu yihi sheekh shicirka ha ka qaadin xikmadiisi iyo qiimihiisi waxay samayn jireen intay madaxda u gabiyaan yaa xoolo lagu siin jiri xoolo lagu siin jiri ah. marka kubaa intuu u tagay nin boqor nin boqor u tagay markaasu wuxuu u gabiyey markaasuu wuxuu yidhi oradoo eh, toban kun ka qaado khasnada ninka khasnad hayaha ah markaasuu aad u farxay markuu farxiis la yaabay wuxuu yihi labaatan ka qaado haddana aad buu farxay war soddon ka qaado yiri wuu farxay boqol kun ka qaado buu yiri waa tegey marka kiibu u tegey wuxuu yiri warqadana liisoo qoray waxaa layiri amiirka eh, eh, wuxuu yiri bu yiri boqol kun qaado ma ku yiri boqol kun qaado ha kuma siinayo maxaad ii siinayn boqolkiiba way soo amray kuma siinayo orad ku noqo asagiibu kasoo noqday markaasu wuxuu yii boqolkii kun waa ii diiday markaas waxaa rabti in siiyo in lasyaa in lagu siyaa rabti haa oo sead ku heliya lagu siini sokaati sii maaha istiri maaha wuxuu yihi waad ii gabayday far hadalkaadiaad farax igu farxsiisay bu yidhi hadal aad ku hadashay yaad qalbigeyda farax gelisay anna hadalaan ku hadlay baan farax kugu farxsinaya bu yidhi anna hadalkaygi yaan kaaga farxinaya bu yidhi marka farax farax u dhig weeyaan bu yidhi meesha xageed wax ku qaadan bu yidhi aduma daa waxay siiyey waa una hadasho waa iga farxsiisay annaga waan kaa farxsiinaya marka sidaas ahaan jireen oo xoolay ku qaadan jireen oo mutasallifiin baa la jiray noocaas ha noqonin bu kuleeyahy daad gabyaad tahay oo ilaahay xikmad ku siiyo oo u khidmee wanaagga shayga fiicanee xikmada u adeegso dhinacaa la aad bu kuleeyahy a rifdigu waxaa weeye cadiyada naxalkuna iyadan waa cadiyo a wa nisaa saduqaatihina nixla marka nixalkuna waa cadiyo weeyaan wndib shicra walaazi madhabi aniga sheekha marka wuxuu ahaa shaacir buu ahaa laakiin shicirkiisaas waxba kuma qaadan jirin shucarada aan madaxda iyo waxba kaga qaadana dowladda buu ahaa saas darteed wuxuu aniga madhabkeyga raaco fi tiraaxi rifdi rifdiga iyo cadiyada iyo siismada tuurideeda aniga iyo madhabka aheen iska tuuray een diiday laa tabqii ha dalbin annixal cadiyo iyo siismana ha dalbin oo waxagu siiyaa dhihin fa huwa shicirku cunwaanun waa astaan iyo calaamad cala alfadli fadli buu calaamad u yahay qofka fadligiisa iyo qiimihiisa iyo xikmadiisu calaamad u yahay wamaa axsana shicra shicir maxaa ka wanaagsan idaa lam yubtadal haddaan lagu dulloobin haddaan ihaano iyo dulli iyo qofka xikmada badnaa markuu xikmadiisa iyo shicirkiisa meel walbaba dhubuq dhubuq dhubuq yiraahdo isagoo xikmad meerana waxaasoo xikama qalbigiisa ku jirto haddana waxaan waxba ahayn buu noqonaya or halkaa naga fariis oo naga tag baa la dhihi ah, wax yar baa la dhihi gabay siidaa maanta soco waxba kuma hayne yaa la dhahaya marka shicirkan haddaan la dulaynin waa qiimo badan yahay wamaa axsana shicra maxaa ka wanaagsan idaa lam yubtadal haddaan la dulaynin oo aan lagu duloobin maata ahlulfadli dadkii ahlulfadliga aha way dhinteen lam yabqa ma hadhin siwaa muqrifin muqrif waxaan ahayn aw mase man qof calal asli asalkiisii ita tala saartoo ku dhegay muqrifka waxaa asalkii la yidhaahdaa qofka iska dhalkaa carab iyo cajam baa iska dhalay ayaa muqrif la yidhaahdaa muqrif waxaa ka soo horjeeda hajaan hajaanku waa kariimu asli qofka asalkiisa uu wanaagsan yahay laka hadda wuxuu ka wadaa dadkii waa wanaagsanaa hadday tageen dad aan la garanaynin asal iyo farac toore waxay yihiin oo qiimahooda la garanaynin si waa muqrif hadda wuxuu ka wadaa si waa man yaktarifu lmacaasi qof xumaanta uun aruursanaya muqtarif xumaanta samaynayo unbaa soo haray oo man cala alasli takal ama qof asalkiisa uu ku dhegano aniga ana ibnuljala ana ibnuljala watalaacu thanaaya ada ku hay oo ku faantamaya qabiilkiisii iyo qabiil waxaasaan ahay maaratay ku faantamaya unbaa haray marka waxba kuu tari mayso waxba kuu tari maysa camalkaadun baa kuu tari maata ahlulfadli baa waa dhinteen lam yabqa ma hadhin siwaa muqrifin mooyeene qof xumaan samaynayo o qaadanaya oo man cala alasli asalkii itakal qof ku dhegan oo aan aniga asligii asli wa fasli waan arki doonaa ah, laa taqul aslii wa faslii hadhihin yuu kudhihi doonaa musanifku amari doonaa ayib marka wuxuu ka hadlayaa fasaadka ka imaaday xilligiisa qarnigii lixaad buu dhashay qarniga toddobaadna wuu aakhirkii qarniga lixaad buuna u dhintay ama qarniga toddobaad bilowgiisii marka imaamku raximah llahu tacala xilligaasuu calacalaya u leeyahay dadkii wanaagsanaa way tageen dad aan qiimo lahayn baa soo haray ayuu leeyahay marka waa maxaad u malaynaysaa xilliga innaga aan joogno wuxuu lamid yahay shaacirkii qowlu labiid ibnu rabiica radi allahu canhu saxaabiga hadalkiisa u yihi dahaba aladiina yucaashu fii aknaafihim wabaqiitu fii khalfin ka jildi ajrabi caaisha soo qaadan jirta radi allahu canha umna caaisha ay soo dalishan jirtay waxay dahab aladiina yucaashu fi aknaafihim dadki dhinacyahooda lagu noolaan jiray qiimaha badnaa way tageen wabaqiitu waxaan ku haray fii khalfin dad xunxunoo ka jildi lajrabi aad moodo maqaar cadhaysan maqaar cadhaysan oo kale cadho ku dhacdo oo kale aad mooda igu soo haray dad aad moodo inay jirkooda cadhaysan yihiin waxbaan laga faaideynayn qaala raximah اllah ana laa akhtaaru ana anigu laa akhtaaru dooran mahayo taqbiila yadin taqbiila yadin gacan dhunkashadeed qadcuhaa goynteedu ajmalu uu ka qarux badan yahay min tilka alqubal dhunkashadaas injazaytanii jazabtnii hadday abaal mariso gacantaasi can madiixii ammaantaydii aan ammaan hadday igu gadaal mariso sirtu waxaa noqonayaa fii riqihaa addoonnimadeedii aw laa haddaynan wax isiinin oon gabaygayga u abaalmarinna fa yakfiinii waxaa igu fillaani alkhajal alkhajal yaxyax iyo xishood iyo sariig iyo ceeb ayaa igu filaan buu leehay hadda labadan bayd wuxuu kaga hadlayaa markuu kasoo hadlay shicirkaada ha noqonin anigoo kale noqoo rifdi iyo nexal midna ha ku raadsanin markuu kasoo hadlay ayaa wuxuu leeyahay dadka madaxda ah ee intii loo gabyo gabaygaa loo gabyo xoolo looga qaadan kadib deena gacmaha laga dhunkan oo gacmaha laga shumini ya arrintaa aniga ma rabi buu yidhi gacan shumintaas aan gacanta ka shuminay maxay haddaan shumiyo oo wixii aan gacan mihibu kasii sheekay wuxuu gacanta ayada in la shumiyo rabta waxaan siiyey iyo xoolihii iyo shicirkaadi waay xoolihii igu siisay inaan si dhunkadaa rabtaa wuxuu leeyahay qadcuha ajmalu min tilka alqubal in la gooyaaba ka haboonba in la dhunkado waxaa kaga haboon in la jaro laga gooyoba xoolahan ay ugu mana sheeganayaan waa xoolihii ummadda waa xoolo ay fasaad kusoo heleen waa xoolo ayaga ayna lahayn waa xoolo dhididkooda iyo dhacaankooda midna aan ahayn waa xuquuqdii ummadda xoolahaasay haddana waxay rabaan inay nagu mana sheegtaan oo na siiyaan oo nagu dullaystaan marka wuxuu leeyahy hadday i oo ammaan iyo madxigu siiyaanna addoon baan u noqon anaga xoolaha kusiina laleeyahay iyaga baan marka mutasalif u noqonaya u tamalluqaya haddii intaan gabyo oo xoolo aan ka rabay aan ka waayana dee yaxyax iyo qadaad xumi yaan la soo dhaqaaqi buu leeyahy a marka waxaa wey waa laba daaran midda hore wey hadday isiyaan addoomaa u noqon haddaa waayana ka daran hadee ceeb iyo waxaa isku ka darmata caydhnimo ceeb iyo caydh baa isku ka darmatay buu leey <coughs> anaa anigu laa akhtaaru dooran maayo taqbiila yadin gacan dhunkashadeed gacanta xun baa laga hadlaya soo maartid salafulumma waxay waxay samayn jireen dhunkan jireen culimadooda iyo muxuua dadka ehlulfadliga ehlulkhayrka gacmahooda in la dhunkada laa ba'sa bihi jaiz wey waa banaan dhib ma laha waxaad arkaysaa de culamaau sacuudiya iyo dhunkashado iyo madaxa laga dhunkacaba waxaasoo dhan haddii ixtiraam iyo taqdiir iyo muxuu ahaa cilmigaas iyo ay waalidin waxahayta dhib male dhib ma laha laakiin maxaa la didan yahay qof aan mudanin haddii qof aan mudanin gacanta in laga dhunkado in gacantaad ka dhunkato marka nin tuugaho laga yaabo inuu xoolihii umadda khiyaamay inaad u rukuucdo u sujuuddo gacmaha ka dhunkatood wax moodo taas ma aha dullinimo wey ahaano ana laa akhtaaru dooran mahayo taqbiila yadin gacan dhunkashadeed qadcuhaa goynteedu uu ajmalu ka quruxsan yahay min tilka alqubal dhunkashada noocaas oo kalea injazatnii hadday jaaziso iyo abaal mariso mujaazaad iyo mukaafa'a iyo abaalgud hadday isiso can madiixii ammaantaydii aan ammaan hadday iga abaal siiso sirtu waxaa noqonayaa fii riqihaa riqiled gacanta ayada addoonkeedii baa noqon aw laa haddayna isiininna fa yakfiinii waxaa igu filan alkhajal khajal igu filan haddi wax la-aan iyo mxua isku kay darmatay tazaluf iyo tamaluq yaa isku kay darmaday acdabu lalfaadi alfaadiya waxa lagu hadlo waxaa ugu macaan qawlihii hadalkayga laka adi aan ku dhaho hud qaado wa amaru lafdi lafdi mid lagu dhawaaqo waxa ugu kharaadhnaa nudqii aniga ku dhawaaqayga wey aan idhaahdo bilacalla aan ku dhawaaqo halkada wuxuu ka hadlayaa asakhaa waljawda waljuud walkaram deeqsinimada iyo cadiyada iyo waxbixinta ayuu ka hadlayaa marka wuxuu leeyahay wax qof uu ku hadlo waxaa ugu wanaagsan hoo yaa ugu fiican alyad اlculyaa khayru min alyad sufla wa fi kuli yad lculya khayru min alyad sufla samahim wabda biman tacuul wabda biman tacuul yad lculya waxaa weeye almunfiqa wa yad sufla asaa'ila buu nabig ku fasiray alayh الsalaatu wasalaam gacanta sare wax bixinaysaa mar walbaba ka khayr badan midda hooseysa midda hore wuxuu ku tilmaamay waa midda waxbixinaysa munfiqada ah ta hooseysana wuxuu ku tilmaamay asaa'ila midda weydiisanaysa marka qof intii wax la weydiisto oo haddana wixii la weydiistay aan laga helaynin waa sii xun yahay waxaana ugu jeclahay buu yidhaha erey hadal inaan dhaho ho qofka waxa weydiista ho nabigana sifadiisaas alayh salaam ajwad naas buu ahaa abyaadii zaynulcaabidiin loo tiirin jiray lakiin nabigaas kale sifadaa sala allahu alay ali wasalam oo uga horeeyo ka mudan uu yihi lowla tashahudu lam yaqul qaun lam yaqul qaun laa ila fi tashahudihi lowla tashahud lowla tashahuda kaanat laauhu nacami weligii laa ma dhihin ila tashahudka mooyane laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilah tawxiidkaasi uu laa ilaha ilah weyo wixii ilah kasoo jeeda anfinaya mooyaane nabigu weligii laa ma dhihin ila fi taxiyaadka laa ilaha illa lahu leeyahay mooyaane lowla tashahud hadduu taxiyaadka jirina kaanad laahu waxay noqon laheyd nacam bay noqon laheyd ladiisa marka nabiga alayh salaam hadduu hayana hooha buu dhihi jiray haddii kalena wuxuu dhihi jiray ma soo noqo waxbaan meel ka sugaynaa meel hebel marka xoolay imaado noo imow idaa jaa maal baxrayn adallahaasuu dhihi jiray sala allahu aleyh waali wasalam acdam ka jirin kusiin kusiin doona inan kusiiyo waa ka hor keeno taasaa markaa yaa kama gaabsan jirin wuxuu dhihi jiray ishfacuu tujaru ah. oo dadka u ergeeya oo u hadla ajir baa helaysaane wayaqdi allahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa marka haddii aadan wax heli karin u hadal dadka yaa kaa maanicaya dad faacilulkhayr noqoto oo dadka uhadasho tira war qof baa xanuunsan war qof baa saasa war wax loo raadiyo warka wax la siiyo afkaadi haddaad ka hesho ma ba afkaada lacag ma ah, waxaa laga ya marka ina ilahay ba afkaada dadka wax ku siiyaba marka waxaa weye waa waxay kamid tahay nacasnimaday kamid tahay qofka inuu wax asaga uunan hay uunan haynin marka waxba uuna haynin jib iska dhaho adoo qofka uhadli karo ku agtaada hayn kara warya war ninkaas waa baahan yahy ninkaa waa xanuunsan yahy hala daaweey ninkaa waa gaajaysan yah wax siiya war wallahi waa ardan yahy wax siiya Ah, ninkaasi waxbarashadiiba ku adag wa ka bixiya inta haddaad tirahdaa laga yaaba ilahi subxaana wa tacaala wixii sababta warkaa waxaad noqonaysaa addaalu cala alkhayri ka faacilihi baad soo geli ajirkii wabkaa waa heshayba ajir weyn baad hesho kaamila soomaalida waxay dhihi jireen ninka reerkiisa ya kaa nooleeya rag iga dheh ninkii reer kale kaa nooleeyana rakarooni iga dheh ba dhihi jireen rakarooni reer waxay yaqaaneen nin baa imaani cid buu soo martin xilli xaaladdu iska yar aan wanaagsaneyn oo iska yar dadka ay iska tabaryar yihiin dee dadka bukalada namood iyo meeshaa noo sii dhaaf waxba mahayni iyo waxba bay dhahayaan way qofkii qofna wuu fadhiisina markaasuu dee dadka udhexmari xirsi mataqaanaa xirsi nabadgelyaani oo marti baa noo timiday koob dhiil weyn buu qaadi bahal dhiil oo gaawo u qaadi ku dhibciya markaas in yana bidhiq kaana bidhiq kaana bidhiq markuu soo noqdo wuxuu imaani toobtihii oo caano buuxa tif ah markaasuu intuu cabo haddana madax loo dhigi soo marti ninka la noole lakin hadii mulku kisra kisra mulkigiisa iyo waxa uu mulkiyee maal iyo boqortooye ah tuqniyii waxaa kaa deeqi canhu mulku kisra kisratun jab khubsi oo kimisaa kaa deeqi wa canilbaxri baddaas qulqulaysa biyaheedana ijtisaaun waxaa kaa kaafini bilwashali tifiq tifiq biyood hesho yaa kaa kaafin baydka wuxuu ka hadlaya alqanaaca qofku inuu qanco waxa ilaahay siiya uu ku qanco maaragtay wixii marka calooshiisa gala hadduu calooshiisa wax u galaan u helaba wax kalaba una indhaha usii taagin qofka xoolaha badan ee dhaqaalaha badan iyo adiga isku wax umad cuntaan isku wax umad cuntaan wixii calooshaada u horeeya oo galaana kugu filan ninkaa kisre la yihahdo waa boqorkii faris weeye sida qaysar buu u yahay boqorkii reer ruub najaashi u yahay boqorka xabashi muqawqis u yahay kii eh, eh, reer masar tubac baa la dhihi jiray midka eh, yaman iyo boqorkooda maxyaasi lahaa jirin waa laqab ay leeyihiin marka boqorka reer kisre xoolaha iyo dhaqaalaha iyo dahabka iyo adduunka ku fadhiya hadda wuxuu cunayo un bukuley wuxuu cunaayo bukuley hal kibis oo cuntood cuntay oo calooshaada gashay wax kale kuma dari kartid wax kale kuma dari kartid wixii kuusoo horreeya calooshaada gala yaa kugu filan khalaas ya haddii adoo dhergey wax kale lagu kari ma cuni kartaa adoo dhergey wax kale hadii siya cuni yiri ma cuni kartaa ma cuni kartid waxaan xasuustaa reer banaadirka markaan xertay aheen reexamar yaa waxay yaqaanaan dhaqan bay yaqaanaan ninkii uu ku noqdo baaqaan hadda inay bedeleen waa dhaqan dhaqan bay yaqaaneen waa ku baraaruga dhaqankaas qofka ku noqda waagi hore warka waxaysa marka dambe waan baranay welina lagu yeeri muraad muraadka asaga ah markaad tagto dad xero dalabatul cilmiha ah tahay xoogow laga yaabo quraadii wax inay kugu yargambiyeen haddaad meesha timaado waxaa lagugu soo hormarini geley xanshir baxsan iyo digir macasaro lagu shubay waliba bun inti loo dubay saliidoo bunkeedi lagu shubay udgoonka kasoo kace adyaabi yaa lasoo hordhigi ninkii marka aan aqoonin ayadaa mu garka suu iskugu wado iskugu wado iskugu wado yuu ka dhargi markaa dee dadka qaar saas dhahaya war kuwan gaajo ma hayso yaadihi markaasa waxaa la keeni wax yar kadib dhuldhulihii hilibkii wixii socdo kuuskii maxaa bariisa maxaa alaaba maxaa nicmo yaa lasoo daadan haddana cambuulaad ka dharaytaye ma waxaad cuni kartaa hadda waxaad xageed gelin xageed gelini meel isgelismaysid wixii ku horbaray wey ah, wixii aloshaada u hormaro un weeyaan waa dherag iyo dherag dherag iyo dherag marka mulku kisra yuqniika kisra ayaa kaaga filan hal jab ayaa kaaga filan ah, marka ku kaaftoon weeyaan oo wixi ilahay kusiiya alooshaada waba wax kala firin mulku kisra canhu tugnii canhu waxaa kaa kaaftoynaysa kisratun jab wa can ilbaxri baddaas qulqulaysa biyaheedana jizaan waxaa kaaga filan alwashal washalka waxaa la yihahdaa biyaha meelaha qorofyaha ku jira reebaadiyaha garan meel waxaa jira qorofyaha geed meel ka duleela oo in yaro biyo ay gelayaan ah, ya moqor mase boqor moqor ah, ah, dhuunta lagu soo qaadi baal dhuun la yirahdo dhuunta adii ma garanaysaan waa baadiyaha min haysan dhuumahan hadda baybka ahe baal la yiraahdo eh, eh, gehelmaayo geheyb geedka red la yidhaahdo ayaa intii laga bixiyo deena laga soo bixi jira dhuundhunta lagu cabi jiray marka calaa kulli xaal biyaha noocaas meesha ku jira iyo kuwa buuraha buuraha kasoo tifqa qawiga kuwa kasoo tifqa nacam strog baadiyaha wey ayib marka iyo buur biyo ka tifqaaya tif tif tif tif kale haddaad weel u dhigato deena aad ka cabto iyo biyahaas qulqulaya webiga iyo badda oo macaan bad macaan oo kale maalan ama webi macaan oo biyaha isku mid unbay ku yihin so biyo ma cabin khalaas oon imahayo umaa soo istaagi oon imahayo umaa soo istaagaysaa marka mulku kisra tuqnic canhu kisratun wa can ilbaxri badan ijzaaun iktifaaun waxaa kaaga filan bilwashal tiftifiqaas ictabir ku cibro qaado qowluhu subxaanahu wa uu yidhi naxnu qasamnaa baynahum naxnu qasamnaa baynahum aayaddaas <coughs> naxnu qasamnaa baynahum fi alxayaati addunya maciishatahum fi alxayaati addunya annaga ayaa u qaybinay maciishadooda iyo noloshooda noloshan adduunyada waxay ku noolaan annagaa qaybinay bu ilahy leeyahy waa qayb ilaahay ninay u badan tahay ninay u yar nin dhexdhexaada ah. qaybta ilaahay ha lagu cibro qaato talqaha waxaad la kulmaysaa markaad aayaddaa akhrisood ku cibro qaato xaqan dhab ayaad u qaadanaysaa wa bilxaqi nazl xaq buuna kusoo degay bilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl qur-aanka xaq baan kusoo dejin xaq buu kusoo degay wey naam marka ayataa bal intaad ku cibro qaadato fiiri in maciishada iyo noloshu ay tahay mid la qaybiyey naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati nolosha addunyada anaa qaybayna noloshooda ah, risqigaas ilaahay baa qof warban u basdin oo ku waasixin qofna ku celili qofna dhexdhexaad ka dhigi ictabir ku cibro qaado naxnu qasamnaa baynahum ku cibro qaado annagaa u qaybinay maciishadooda iyo noloshooda talqaha xaqan baad la kulmaysa xaq wabilxaqi xaq buu waxaa yeele xaq bay aayaddu nazala kusoo degtay xaq bay kusoo degtay marka haddaad qaadato xaq baad la kulantay xaq baadna qaadatay kuna dhaqantay laysa maa yaxwi lfataa min casmihi laa walaa maa faata yowman bilkasal laysa ma ahaanin maa yaxwi lfataa dhallinyarada ama ninka xoog gale ama qofku waxa uu soo xasiliyo oo soo aruursado oo xoolo ah min casmihi caqligiisa ma aha laa iska dhaaf caqlie walaa maa faata wixii ka tagana yowman maalin bilkasal kasal wixii oga tagana ayaduna maaragtay wuxuu helaya maaha yan wuxuu helayna casmigiisa kuma helin wuxuu waayona casmi iyo caqliyaro darteed kuma waayin weeyaan waa xoolaha marka laga hadlaayo laysa maa yaxwi lfataa wuxuu soo soo aruursado yaxwi xawaa yaxwi yan soo dumo oo xoolo oo u helo min casmihi laa walaa maa faata yowman bilkasal wixii ka dhaafo oo maalin dhaafana kaa-inun ma ahaane bilkasal ma aha kasal maaha kasal iyo wahsibu ugu dhaafiyeyo cajis ba ugu dhaafiyey hadhihin ilahay ima qodarin dheh waa xoole iyo adduun wax ku dhaafay lamaba ogolaba low inaad tiraahdo wixii adduunya ku saabsan haddaa saa yeeli lahay saa yeeli lahay inaad tirahdo lama ogolaba marka wixii aad heshana casmi iyo casiime iyo caqli iyo maskaxtaada kumaada helin meeqa doqonaa xoolo badan oo doqonnimadiis dadku ayna arkaynin markuu xoolo yeeshay kadib doqonnimada ka tegi xoolo markuu doqon ahaa doqon baa dhihi jira lakin xoolo markuu yeeshay carigaa doqon waya dhaha caqli buu yeelan markuu xoolo yeesho dadko dhan ba hadalkiisi xumaa iyo doqonnimadiisi isdhaafkiisi wanaag baa loo arkay waa laiskaga qosliy waa lagu farxi inaa xoolu leeyahay marka doqon xoolo leh iyo mid oo caqli badan oo xoolo lahayn ya mid cilmi badan oon xoolo lahayn waa ku dhihi jiray abyaad qaar shaafici baa loo tiriya qaarkoode waxay dhihi jireen tamuutu lusdu fi lgaabaati juucan tamuutu lusdu fi lgaabaati juucan walaxmu dani taakuluhu diaabu lkilaabu yani libaaxi baa hawdka iyo qaabaadka gaajo u dhimanaya hilibkii idahana eydi baa cunaysa marka dadkii yani eh, cilmiga lahaa ahlulfadliga ahlulkhayrka ahaa yaa gaajooni gaajada macnaheedu marka ma aha in caziime ayna lahayn caqli ayna lahayn ma aha ilahay baa qadarka saa uga dhigay naxnu qasamna maciishatahum baa ku dhacday ayib naxnu qasamna baynahum maciishatahum baa gashay kan kale ee maaratay xoolaha lena asaguna ma aha inuu ku helay caziime ku helay maaha ayib laysa maa yaxwi lafata ma aha min cazmihi laa walaa maa faata yowman wixii maalin ka tagana ma aha bilkasri bisaba kasr ma wallah aclam wabilah towfiq sala allah waslama ala nabina